bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى آlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkani waa kii soddon iyo sideedaad ee ka mida min riyaad الصaalixiin min kalaami sayid الmursaliin baabu الshafaacati ergadi buu baab yahay in loo ergeeyo dadka danaha ee wata ee u socda dowlad ama xafiis ama cid kaloo ay doonayeen danta inay ka dhammaystaan in looga ergeeyo dadka isku dhacee walaalaha in loo kala ergeeyo in khayr laga shaqeeyo oo erge khayraad aad markaa iyo weji aad isticmaasho baabushafaacatii ergada buu baab yahay qaala allahu tabaaraka wa tacala rabbi wuxuu yidhi man yashfac shafaacatan xasana ruuxii ergeeye erge wanaagsan yakun lahu nasiibun minha ninka shaafica ah ergada uu ergeeye nasiib buu ka helayaa nasiibkana ajir baa loo jeedaa hawaab iyo ajir buu ka helayaa shafaacatan xasanatan waxaa loo yidhi shafaaco sayi'a jirta haddii erge aan wanaagsanayn oon bannaanayn oon sharcigu ogolayn baa jirta kaashafaacati fi اlxuduud waاshafaacati fii itmaami baaطilin waraddi xaqin iyo wixii la halmaala shafaacada marka shafaaca xasana ma aha xad min xuduud illaahi nin laga oofin lahaa baad ka ergeynaysaa inaan xadka laga oofin hadda waa shafaaca baaila shafaaca sayi'a wey oo weliba dembi baa lagaaga qorhaya nin baail iyo xaqdarro ku socda ayaad waxaad ka ergeynaysaa in hawsha loo dhammeeyo oo baailkaa loo dhammeeyo oo laga caawiyo ayaadna waa shafaaca baaila dembi baa lagaaga qoraya nin xaq maanacahayo xaq diidan ayaa waxaad ka ergeynaysaa in diidadaas lagu taageero yani marka alshafaacatu fi اlxuduud alshafaacatu fii itmaami baaطilin waraddi xaqin waa shafaaca baaطila sayi'a dembi baa lagaaga qoraya marka shafaacatan xasana ilahay saasuu ugu qayday subxaanahu wa tacaala yakun lahu nasiibu minha ay hawaab minha hawaab iyo ajir iyo wanaagsan buu ka helaya xasan albasri wuxuu odhan jiray u fiirsado aayaddan aad buu u jeclaa lama dhihin buu yidhi man yashfac shafaacatan xasanatan fa shufica lama dhihin buu ergada laga aqbalo inaad ergayso ood weji wanaagsan shaygii aad ola timaaddo ood ruuxu hor qaaddo oo ninkan ha la caawiyo waa go'moon yahay wax ha la taro war shaygan sa ha la yeelo wadaadow sidan yeel madaxweynehu sidan yeel wasiirow ninkan hawsha u dhammee waa ergaan ka ahay wejigay waa ka socdaa baa kugu filan ergada ama ha lagaa yeelo ama ha lagaa diido adigu hawl ku taalla maaha ajirkii shaqaysatay marba haddaad ergaysa oo niya saalixa aad la timid oo baail aadan ku soconin xadna aadan ka ergaynaynin xaqdarrana aan taageeraynin shafaacada ajirkeeda baad leedahay marka ama ha aqbalo ama yaan laga aqbalin man yashfac baa le fa shufica yani xasanbasri warkiisa aad buu u fiican yahay waana sidaasay selafkao dhan ba taageersan yihin وcan abi muسى الأشcري رضي الله تaعالى عنه قاal صxaabigaa wuxuu yidhi kana النabiyu nabigu wxu sal اه علي sسلم إida ataahu hadduu u yimaado subanuhu طaalibu xaajatin nin dan wata idaa ataahu hadduu u yimaado طaalibu xaajatin muraad nin dalbahayoo dan wata oo nabi allah hawshaasaan rabaa dhibkaasaa i haysta hawshaasaan kaaga baahnay uu nabigu ugu yimaado aqbala calىa julasaa'ihi nabigu wuxuu isku soo majiiri jiray dadka la fadhiya julasadiisiibuu saxaabada la fadhido markaanabigu ku soo jeedsan jiray fa qaala wuxuu odhan jiray subanuhu ishfacuu ergeeya oo ninkan dantuu wato garab gala indha u noqda garab u noqda weji u noqda tu'jaru waa laydin ajir siini wayaqdi allaahu ilaahay wuxuuna xukumayaa calaa lisaani nabiyihi nabigiisa carabkiisana ku xukumayaa ima bilwaxyi aw ilhaaman wayaqdi allaahu calaa lisaani nabiyihi waxyan aw ilhaaman calaa lisaani nabiyihi tajriid wixii lo odhan jiray ku jira calaa lisaani bay asalkeedii ahay wayaqdi اllahu calaa lisaani daahirku sidaasuu ahaa daahirka nabigu waa ka leexday wayaqdi اllahu calaa lisaani nabiyi ilaahina wuxuu ku xukumayaa carabka nebigiisa marinaya oo ku dareerinayaa ma axaba ilaahay wuxuu jecel yahay muttafaqun caleyh wa fii riwaayati maa shaaa nabigu wuxuu leeyahay dan ma wata haa ka wataa danta ka doonaya aniga saxaaboy ergeeya wey nabi allow nabi wuxuu ka rabaa inay yidhaahdaan nabi allow hada ninkan miskiinkaa dantiisa u fuli wixii loo qaban kara u qabo ninkuu dambu wataa waa miskiin waa idinku hadla ayay la hadlayaan saxaabadu suubanaha aad hadashaanba idinku ajir baad helaysaan ood ninka u ergaysaan ood horkacdaan ninkaa wuxuu calfan iyo wuxuu helina allay ku xidhan tahay alqada walqadar weeye idinku hawl idintaa lamaah laakiin idinku shaqaysta oo nabi allow ninka miskiinka goomoone wax kuu dana sheegtay bal wax la qabo dantiisa u fuli idhaha idinku ninkaana wuxuu calfan oo u qaadi wixii rabbi qadaray ee carabka ilaahay carabka rasuulka ilaahay maryo saasuu nabigu ka wadaa idan nabigu wuxuu amrayaa in loo ergeeyo oy saxaabadu ergeeyaan oo dadka danta wata loo ergeeyo aamaha markaad ergeynaysa de daba istaagto oo ninkaad u ergeysa hawsha duu fulin kala dhimataan somaali soma tahayow way kuu soo ergeynayaan hawsha waad ka cudurdaaran kala dhimataba saantaba kaa qaadi maayo hadda waxaad erge ma amar buu ahaaye ergiyi amar waa kala duwan yahay soo sidaa ma iyo amar waa kala duwan yihiin wadaadow hawshanaan ku amrayee fuli haddaad fulin weydana ama dhangad baa ku taqaana ama inoo kala go xaajada dib damaana islaamin bay somaali warkoodu sidaas wey sidaas lama rabo ninka muslimkaee dhibanaha ama danta wato garabka cirgee cidduu wax ka rabay oola tag hadal halkaana kaga hadh haday u fushana khayr hadday fuludana khayr laba goorbaad u ajir baad heshay nin walbana qadiya qadarkiisi iyo calafkii wuxu rabbuu qaray buu qaadaya macnahaasuu nabigu inoo tilmaamaya riwaayo cad baa ku timid xadiidka isla xadiidka ah oo muslimiinta iga soo ergeeye oo ila hadla bini aadam iyo bashar baan idinku ajirkaa shaqaysta nin walbood u soo ergeyseenna wuxuu ilaahay u qadaray buu helaya haddaan hayana khayr haddaan haynina haddee waxba ima saaro ayb wacan bni cabbaasin radi allahu tacaala canhu fii qadiyati bariira cafwan fii qisati bariira wa zawjiha ibnu cabbaas xadiidkiisii ku saabsanaa fii qisati bariira bariira sheekadeedii iyo wa zawjiha ninkeedii muqiid ahaa bariira addoon bay ahayd ummuna caaisha aad ugu adeegto baari u ah iyadoon xataa aysan xorayn oysan iibinin oysan gadanin bay u shaqayn jirtay caawin jirtay waagi dambe markay caaisha intay iibisay ee xoraysay waa iyadii marka ninkii ka fasakhatay ila bay leedahay labada adoon hadday isqabaan oy haweenaydu marka xorowdo inay ninkaas addoonka la sii joogto xaas u aatan xaq bay u leedahay inay ka tagtana xaq bay u leedahay ciddatul faskhi walfurqa tirsato kadibna ninkay doonta ay gursato xaq bay u leedahay fii qisati baryata wa zawjiha wakii nabigu uhi cabbaasow miyadan la yaabaynin muqiid jacaylka uu jecel yahay uu gabadha daba socdo baryara ah iyo nacaybka iyadoo ay nacab tahay qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas qaala laha nabiyu nabiga wuxuu ku yidhi bariiro low raajactihi low raajactihi haddaad ku laaban lahayd soma ficlaan lahayd ninkaad maad iskaga noqotid gabadhee bariiro ah wadaadkaadii iskaga noqotid fainahu abuu waladaki waa caruurtaada aabbahood waa ubadkaada aabbahoode maad iskaga noqotid maxaad oga fasakhan maxaad oga tegi maad ku laabatid nabigu waa bandhig low raajactiihina waa riwaayo haddaad ku noqon lahayd suma ficlaan lahayn oo maxaa yeelay waa ubadkaada waalidkood waa ubadkaada aabbahood xaq baa idinka dhaxeeya kumana amrhayo u fiirsa fahamkeeda faqiihad weeye qaalad yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow waxay tidhi ta'murni ma i amraysaa mise waad ergaynaysaa qaala nabigu ashfac wa fii riwaaya inamaa ana ashfac anugu waa ergeynayaa amarka nebi maxamed inuu laazimaya way og tahay baryara faqiihad weeye laakiin ergadu adugu shaafic baa tahay kan danta watana maxaa la yidhaahdaa shafiic baa la yidhaahdaa kan loo ergeyna mashfuucu lahu baa la yidhahda wadadana way kala bedelaan oo mashfuucu lahuga waxay ka dhigaan kan danta wata midka kalena haii ba yidha lakiin sawaabku waa sida kale ahaiic waa faciil bmanaa mafcuul almashfuuc idan shaafic oo adiga ergaynaya ah, loo ergeeyaha oo mashfuucu laga ergeeyaha oo shaiica ah. idan shafaacadu ma laasimta ajir baa laga helaa amarkun waa ka duwanya midka kale amarkuna waa ka duwan yahay shafaacada nabig wuxuu uhi inamaa ana ashfac nabig wuxuu uhi waan ergaynayaaye kuma amrahayo wa fii riwaaya yaa rasuullah ata'murunii qaala laa inamaa ana ashfac kuma amrahaye waa ergeynayaa musalkii ibnu siriin cinda ibni sacd fi طabaqaati bisanadin saxiix waxaa ku yimid yaa rasuul allah ashayءun waajibun calaya low raajactihi buu nabigu ku yidhi markaas waxay nabi allow ma waajib bay igu ku laabto muqiid nabi wuxuu la waajib kuguma aha ee waan ka ergayaynaa qaala waxay tihi laa xaajata lii fiih laa xaajata lii fiihi waxdana kamali kuma noqonayo mar haddaan ugu xoroobay nin xoraan raadsanhayaaye wadaadka carruurtiishadhaqdo carruurtiisa ha dhaqaalaysto ha korsado rawaahu lbukhaari xadiidka imaamku wuxuu u keenay si walbood u magac weyn tahay ood meeqaan iyo magac u leedahay ergadaada in la diidi karo dhibna aysan lahayn sharcan oo fiirso hawshaas ergada yaa laga diiday afضل khalq الlah calى الraajix min awaliha اlcilm afضل khalq اllaahi calى الraajix min aqwaali ahli اlcilm laakiin masaladu ijmaaciya ma aha waman iddaca اlijmaca fiiha faqad kadab iska ogaada hawsha ayad in badanna waa ka hadlay maxaa raajixa waa baab laakiin ijmaca la guuriyo waa qardajabo waxba kama jiro afdalu khalqi illaahi oo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayay bariira oo addoon ahaan jirta haddana xorowday gabadh muslimada ayay ka diidday nabi moxamed laakiin ajirkiisas waa loo qoray man yashbax shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiima nabigu qaatay markhebel seen u salaamhayasu ninkiintaan u ergeeyey oon maalindhan u lugeeyey oo gurigiisa saacad taagnaa oon fadhigiisa fadhiistay danti aan laha iga dhaqaajiye ma ah waa shuqul soomaali erge ummadaan socone dana kalaad wadatay baasha kala saar ergedu iyo iyo amarku kala duway culamaa lagu asfadhaylat rawaahu lbukhaari bukhari waa war idan baabu lislaaxi bayna annaas wuxuu baab yahay ummadda in la heshiisiyo la wanaajiyo alislaax bayn annaas same iyo wanaag in la dhex dhigo ummadda muslimiinta ah si guud iyo si gaar ahaaneed iyo ajirka ku jira qaala allahu tabaaraka wa tacala khayra fii kaiirin min najwaahum khayr kuma jiro wax badanoo fadhiyadoodii iyo shirarkoodii iyo kabdhoodkooda iyo faqooda ah ilaa najwa man amara bisadaqatin fadhi iyo shir iyo kabdhood lagu faray dadka sadaqa mooyeen aw macruufin wanaag lagu faray mooyeen aw islaaxin bayna annaas ummad la heshiisiyo la faray mooyeen aayaddu waxay dhaheen salafku waa aaya jaamica limajaamic alkhayr khayr meeshuu ku yimid oo dhan bay aayaddu isu keentaa leh khayra fii kaiirin min ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayn الnaas saddexdaa qodobay aayaddu qabatay buu khayr oo dhan u laabanayaa marka la dhiraandhiriyo maxaynu ka wadnaa waxaynu ka wadnaa ama salafku u jeedaano ay ku leeyihiin shayga khayrka ah laba midunbuu noqdaa jalbu manfacatin aw dafcu madaratin labadaa unbuu khayr ku dul wareegaya wanaag iyo maslax iyo khayr inaad keensatood shaqaysad soo jiidato iyo in dhibaata la iska awdoo la yska caabiyo ima jalbu maslaxatin manfacatin aw dafcu madaratin labadaa mid weeye in dheef iyo maslaxa khayr la soo jiidanayo iyo in dhib layska awdayo layska gufaynayo layska cufaynayo labadaasayuu khayr ku noqdaa khayr iyo wanaag soo jiidashadu yaa laba noqda khayr u laabanaya jidhka iyo badanka iyo jasadka u laabanaya iyo mid u laabanaya ruuxda iyo nafta iyo macnawi ah khayrkii la soo jiidanayay ee marna badaniga jasadiga ah, marna ruuxiga ahaa bay aayaddu waxay ku soo goobtay man amara alamru biاsadqa wa dafcu manfacati jalbu manfacatin maaliyatin أو macruufinna waa jalbu maslaxatin macnawiyatin ruuxiyatin wey khayrka dadku in la furo wanaagga la furo wuxuu taraa iimaankooda caqiidadooda jannadooda iyo aakhiradooda anfacaa maalkuna lafahooduu dheefiyaa marka manfacadii ahayd labada qaybood badaniga jasadiga iyo ruuxiga iyo macnowga ahayd labada aayad intaas ku sheegtay maxaa kuu soo hadhay dafcu madara aw islaaxin bayna annaas bay ku tilmaantay aw islaaxin bayna annaas dafcu madaranu labuu noqdaa labuu noqdaa asaguna madaro iyo dhibaato u laabata dadka muslimiinta ah badankooda iyo iyo mid u laabata macnahooda iyo ruuxdooda muslimiintu hadday kala dhintaan maxaa dhaca hadday kala dhintaan waxaa dhici in cuqdada isu qaadaan oo ay salaami waayaan oo isku qalbi xumaadaan urug iyo xumaa qalbigooda gelaya idan waa madara macnawiya qalbiya wey hadday kala dhintaan waxaa kaloo dhacaya in cadowgoodu ka adkaado jabaan waxay dhaheen soomaalidu walaal kala tegahe waye way xoolo yeerayeen wayna xabaalo badiyaan baa layidhi way wayna xoolo yeerayaan wayna xabaalo badiyaan waa madaradii u laabanaysay iyo awooddooda iyo jiritaankooda tii macnoweydna waa qalbiga xumaha gelaya iyo cuqdada iyo eeqada isku qaadahayaan aayaddu marka jamacad majaamic alkhayri fii jalbi اlmasaalixi wa dar'i اlmafaasid اlmacnawiyati aw اlxisiyati waxay ka tagta marka ma jiro laa khayra fii kaiiri min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayn الnaas wa qaala tacala rabbi wuxuu yidhi wasulxu heshiiska iyo isku tanaasulada khayrun min alfurqa min atashardum min alnushuuz kala dhimasho kala tag maxaa ka khayr badan laisu tanaasulo xumayd aطawiil in la odhan jiray ood garanaysaano anas ardaygiisa ahaa aabit saaxiibkii y wuxuu aad ugu fiicnaa oo salafku kaga dambeeyeen dadka isku dhacay baa loogu yeedhi jiray wuu heshiisan jiray wax walba u dhexeey dadka wuu dhammayn jiray hawshooda soo u wado maxaad samaysaabaa la wuxuu idhi idinku hadlaysaan hebelow nagu ree hebel baa nahay akhyaarta kaa dhalatay baa nahay tolkaa baa nahay hay xigaalada xarna waa ku cunsiisaa waxaad rabbi ku marisaa bagbagtaanu ma galo sidiinuba hal meella kuma xariiqa bahasha saasaan rabnaa noo yeel maanta haddaad noo yeeli weydo haddee waad arki doonta waxa kugu dhacay iyo waxaa weyna kala wadi ma dhahaba anugu kan waxbaan ka soo qaadaa buui kanna waxbaan ka soo qaadaa isku soo jiidaa waan wadaa saan isku soo wado ayaa marka dambe isu keenaa buui marka horena arar fiican baan sii sameeyaa buui hawshoon ogeyn baan kii cuqdada qaba u tegahaya waxaan leeya ni maal la wado fadhi iskugu nimid hebel aad buu kaaga mahadseeganayay waa ku ammaanahayey magaaladan waxaan ka maqlahay inaad isku dhacsantaysa wuxuu jiraa fadhi horena saasuu kaaga mahadseeganayay maal la wadoon jamaaca ku wada tukanayna aad buu kuu ammaanayay ninka warka aan ku arkay waxa aad magaalada yaalla ismalaysay wuxuu jiraa ninkan waan tallaalay irbad baan ku dhuftay buur kii kale haddaan u tegin maalin kale asagoon iska warqabin waxaan dhibu ninkii geeddi ahaa maalin la weyd aad buu kaaga mahadseegaya niba maxaa u dartay weligayba intuu ku ammaanahayay war maxaad siisay ninkuma gabarh baad siisay kaana irbad baan ku dhuftay buui markaa iyagoo mid walba ii gegabsan yahay yaan hawshooda galaa buui meel cidlaa kama bilaabo barshaday u baahan tahay moogta farsabay rabtaa wasulxu heshiiskiisu imaashaha laisu tanaasulo rag iyo dumar ha maro nin iyo xaaskii qaraabiyo ahal khayrun asagaa ka khayr badan kala tegidda iyo furqada wa qaala tacaala ilahi wuxu uhi fattaquu llaha ilaahay ka cabsada wa aslixuu wanaajiyo sameeyo hagaajiya daata baynikum axwaala baynikum dhexdiinna xumaha yaala xaaladda xuna idiin dhaxaysa dhammeeya sulxu ku dhammeeya ilahayna ka cabsada wa qaala tacaala wuxuu inama اlmu'miniina ikhwa walaaluhu muminiintu waa walaalee faaslixuu bayna akhwaykum walaalihiina labada ishaye labada dhinaca dhexdooda wanaaji wanaag dhexdhiga wacan abi hurta radi allahu tacaala canhu marka sulxigaasi aad baa loogu baahan yahay dadku waxaa weye bani aadam baa lahiyo wuxunbaa la kala tabanoo waa laysqalliciyo waa laysku dhici in laisu tanaasulo sulxigaa laga shaqeeyo oo laisu yimaado shay aad khayr badan weeye marka hawshaasaa la ogaado wa can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasul kullu sulaama xubin walbo min annaasi dadka ka mida ah, calayhi sadaqan saaran oo laga rabaa kullu sulaama ay kullu cudwin kullu mifsalin xubin kasta waa inaga soo maray xadiidka baabkii saddex tobnaad baynu ku soo marray ila hadda baabka soddoniyo koowaad baynu taagannahay kullu sulaama min annaas ay kullu cudwin oo kullu mifsal xubin walba oo dadka eh, eh, aadamaha ku yaala calayhi sadaqatun sadaqaa saaran oo laga rabaa kulla yowmin maalin walbo tadlucu fiihi shamsu qorax ay soo baxdo waagii baryaba sadaqa laga rabaa xubnaha saddex ah tacdilu bayna alinayn labaad heshiisiin tacdilu huna waa tuslixu imaamkaa fasiri doona nawowi tacdilu bayna الاثnayn labaad heshiisiinaysaa isku dhacsanoo wax kala tabanayo qaraaba ama ahla ama muslimiin kalaaba ah sadaqatun wey ay an tacdila bayna اثnayn sadaqa aw islaaxuka bayna اثnayn sadaqa aw cadluka bayna اثnayn sadaqa inaad laba muslimiinoo dhib u dhexeeya aad heshiisiiso sadaqo wey wa tuciinu الrajula fii daabbatihi inaad ninka ku kaalmaysa gaadiidkiisii baabuurkii iyo markabkii iyo diyaaraddu koraya iyo baskii baad ku kaalmaysa ama awrkiisii iyo ama ritigiisii iyo faraskiisa ama baqashiisi fataxmiluhu calayha aad ku xambaartoo saarto nimaan kori karin aw tarfacu lahu calayha mataacahu ama alaabtiis baad oga horqaaday alaabta dhulka taalla boorashada baad la qabatay alaabta baad la qaaday bakoorid baad u qaaday biyi baad u qabatay cuun baad ka caawisa sadaqatu ina sadaqa wey yani ajirku meel walbuu yaallaa ee innagaan ka shaqaysanayni wاlkalimatu الطayiba weedha wanaagsanna sadaqatun weeye weer wanaagsan oo ruuxa la yidhahdo laga farxiyo qalbigiisa wax la geliyo nabigu ku alayh الsalaaة wasalaam shay waxaa ugu khayr badan ruux muslim ood ka farxiso ruux muslimood ka farxisa ugu khayr badan camal la yimaado ama kodol ku taagan aad ka fujiso waa innaga xalay soo maraynay wa bikulli khawatin tilaabo kasto oo tamshiihaad u qaaddo ila salaati salaadan sadaqatun wey tilaabo kastood u qaaddo xagga salaada iyo masaajida iyo jamacaadkana sadaqo wey yacni waa ajar baa loo jeedaa waa sadaqo jidhkaada ka dhacaysa wa tumiitu aladaa dhibkood ka dheeraysood ka fogayso can iariiqi wadada muslimiintana sadaqatun wey muttafaqun calayh baabka saddex tolod bana kusoo maray xadiidka asagoo sidan ka faahfaahsanya riwaayad dhowra leh wa macnaa tacdilu baynahumaa tacdilu baynahum macnaheeduna waxaa laga wadaa tuslixu baynahuma bilcadli waxaad ku heshiisiinaysaa bilcadli ay bima yuwaafiqu sharca sulxi waad isu keeni waad heshiisiin oo isu soo celin si sharciga waafaqsanoon xaqdarra ahayn hadday isku tanaasulaan oo kan xaqiisii qayb u ka tago kanna uu ka toga hadda xaqa isagaa iska lahay waaba cafin karaye haddaad bar ka siisay maxaa ka maqan waxba kama maqno وcan umi kalثuum binti cuqba ibn abi mucayd min muhaajiraat اlأwal bay ku jirtaa gabadh waad garanaysaan qaala waxay tihi umu kalثuum samictu rasuula rasuulka ilaahay baan maqlay gabdhihii ay suurat mumtaxina kusoo degtay lagaga sheekeeye weeye ee sulxu xudaybiya xataa shardiga nabigu uu galay lagu buriyey ee qur-aanku ka hadlay ee la yidhi ma celin kartaan fain calimtumuuna mu'minaatin falaa tarjicuuna ila اlkufaar gabdhihii la yidhi bay ahay iyada iska lahayd qaala wuxuu tidhi gabadhaasi samictu rasuula rasuulka ilaahi baan maqlay yaquulu asagoo laysa alkadaabu been badana ma ahaanin alladii midka yuslixu wanaajinaya heshiisiinaya bayna annaasi dadka dhexdooda oo fayanmi kordhinaya khayran khayr kordhinaya fayanmi ziyaadinaya kordhinaya khayran khayr kobcinaya aw amase yaquulu odhanaya khayran wanaag yanmi namaytu alxadiia anmiihi baad dhihi markuu yahay warka haddaad qaaddo oo calaa wajhi lislaax u qaaddo iyo khayr doonidaaad u qaaddo waxaa la yidhaahdaa namaytum anmihi baad dhihi haddii laakiin warka aad qaaddo calaa wajhi اlfasaadna oo namiima aad u jeedana namaytu اlxadiia maytu bاtashdiid cinda tashdiidi waa maay waa rufyaannimada diradiraanimadka wey warka markaad u kala qaadood rabta inaad nimankan dhexdooda isu marisood heshiisisana waxaa weeyaan waa la fududaynaya lama shidayo oo fayanmi kordhiya khayra khayr kordhiya aw yaquul yidhada khayra khayr yidhaahda marka w fii riwaayat lmuslim idan nabig wuxu alay salaat wasalaam beenaala ma aha been badana ma aha intuu dooni baa ku celceliyo maantaad laba heshiisay war baad u kala qaada wanaagsan ayagoo isku qabaad isu burcad isu marisay haddana berrioo kale hawl baad samays bil gudaheed baad kun ruux isku keento ood weliba hawl aan jirin ood adugu samaysatay baad iskugu keentay been ma aha weeye xaaraan ah xagga xaqiiq ahaan been ha noqoto alkadibu cinda ahli اlcilm waa maxay waa alihbaaru bikhilaafi اlwaaqic ma huwa alkadib beeni waxaa weeye inaad sheegto waxaan jirin oo khilaafsan xaqiiqadii ka jirta meesha min xayu اlmafhuum allugawi iyo curfiga ah waxaad sheegta been weeye laakiin waa been bannaan xaqiiqadu isma bedelin lakiin maxaa isbedelay xukumkii ayaa isbedelaya xaggey u laabanaysaa waxay u laabanaysaa qadiyad la yidhaahdo cinda ahlilcilmi beentu qabiix baa lidaatihi mise waa qabiixun limafsadatihi fadhiyo kale inaan ku sharxa laga yaaba alkadibu hal huwa qabiixun lidaatihi aw qabiixun limafsadatihi beentu inaa waxaan jirin aad sheegto oo khilaafsan waaqaca iyo dhacdada khilaafsan inaad sheegto ma waxay u xun u foolxun tahay iskeed bay u foolxun tahay mise waxay u foolxun tahay qabiixa u tahay mafsadada iyo dhibaatada ka dhalanaysa kow maxaa ka ah? marka waraan jir lagugu ogaado kalsoonid baa dhumaysa kalsoonida laguu qabi baa dhumi aiqatu bika wabiahbaarika wa biriwaayaatika dhumaysa midda labaad waxaan jirin baad sheegtayoo dadkii baad isku dili fasaad kalaa ka dhalan marka beentu wadaadda allahuma qabiixun lidaatihiba mise waa limafsadatihi bay ka hadleen wadaadduhu sawaabka cinda ahlicilmi waa maxay alkadibu waa qabiixun limafsadatihi la lidaatihi hadduu qabixu lidaatihi noqon lahaa isma badeleen xukumkiisu idan markaad intaa fahantood fahanto beentu inay u xun tahay oy u liidato oo loo cambaariyo oo looga cararay dhibaataday xambaarsan tahay intaa markaad ogaato haddii beenti ay ka dhalanayso oy keenayso maslaxo ka fiican oo ka weyn dhibaatadeedii iyo xumaheedii xukunku waa isbedelayaa saa darteed beentu waxay noqonaysaa axkaamulkhamsa ku durarsan afar kamida ah. been xaaraan ah iyo mid waajiba ah, iyo mid bannaan iyo mid mustaxab ah bay noqonaysaa been makruuhaa ma jirto iyadu been makruuhaa ma jirto inay bannaanaato iyo inay asalkeedii fadhido xaaraanta ahaa iyo inay mustaxab noqoto iyo inay waajib noqoto iyadoo mustaxaba iyo iyadoo mubaaxaba xadiidkaad ku mari doontaan dhexdiisa maxaa kuu hadhay markay waajib waajibkaydna waan kuu sheegi doonaa maxaa soo hadhay markay xalaasha tahay baan ku idhi iyadoo bannaan iyadoo mustaxaba xadiidkayna ku mari doonaa iyadoo waajibna waan kuu sheegi doonaa maxaa kuu dhiman iyadoo xaaraanana isla garangeegii weeye waa la yaqaana waa beentidii lagu yaqaanay ma tamisa idan waxaynu isla fahanay beentu waxay u xun tahay dhibaatada ka dhalanaysa hadday dheef iyo maslaxa ka weyn keenayso waxay noqonaysaa altarjiixu almuwaasanatu bayn almasaalixi wاlmafaasid beenta waajibka maxaa ka mida naf muslim lagu badbaadinayo waa haddii naf muslim aad ku badbaadinayso ama maalkiisa aad ku badbaadinayso qolyihii canshuuraadku qamaamhayo baabuurtoodii wata iyo alamkoodii baa ku yimid wadaad hantidiisii qarsaday raadinay alaabtus alaabtii hebelmaha lagu yidhi inay tahayna waad hubta eh, eh, eh, waxaad leedahay awey wuu qaatay beenta waajib nin baad dhiiggiisa ku qolyo reebel qoryo la qamaamaya ku soo maro oo wadaad raadsan maxay leeyihiin aana waxaa u dhinta aana in adeer baa u dhinta warmoogada ku gala leh wuu ku ag fadhiya gurigeeduu ku jiro war baa meelaha lagu sheega ma aragta inay dilhayeen oad og tahay maxaad leedahay waxaa iigu dambaysay sigistiinkii idan beenta maxay waa waajib hadii naf maal muslim lagu badbaadanaya iyo maalkii in la sheego waajib bay noqonaysaa maxaa yeelay waa meeshay dhihi jireen soomaalidu run dooralaa jirta run doora leh haddaad tira anugu ku dhimanhaya waa kane aad tidhaahdo waad ku dembaabaysaa runtaasaa dembi lagaaga qori beentaana ajir baa lagaaga qoraya limaada iyo wanaaga ka dhashay beentaa ayaa ka fiican dhibkii ay keeni lahayd kaasaa ka fiican idan beentaas waa beenta waajibka midda mustaxabka waa alkadib fi lislaaxi bayn annaas xadiidka ku yimid wey muslimiin isku dhacay dhib u dhaxeeyo yaad ku heshiisiinaysaa waa been mustaxaba waajib ma aha ma aha ma aha waa mustaxab cinda ahli اlcilm waa sunno beenta bannaan waa warka aan waxba ka jirna islaanta iskaga sasabayso xaaskaada islaanta waad iskaga dejinaysaa amiiskaada waa la ursado waalg mxuu aha barfuun kaasoo urahaya kii hebela ah maanta qada noo sameeyeyo barfuun buu nagala daalay ile rag waxaa jira khamiisyadooda la ursaday iyo barfuunkooda faraha la fiiriye islaan kalena kuu soo mariso ogow oo baabu maa jaءa fi nahaariyaati ah ayadaad iskaga dejinaysaa adigoo waxaad soo gasha indhaha taagayoo kacsuna gabadhii iyo reerkii buuqahaya laftirkoodu been bay kuu sheegi kartaa say kuu dejiso oo dhiigkarka iyo stresskaas ay kaa dejiso beenta noocaasay gabadhu wadaadkeeda ku sasabarayso ama ninku islaanta iskaga dejinayo waa maxay waa mubaaxa tawaalaha lagu heshiisinaya muslimiintana waa mustaxabba tan naftooda iyo maalkooda lagu badbaadinna waa waajiba maxaa ii soo hadhay tii xaaraantayda asalka iyadoo beensaa taqaanin ha laga fogaado kabiira meel kabaa'ir weeye haddaan danaha la sheegay aysan ku jirin bannaanka ha laga maro idan afartaa xugum waad ogaateen marka aan riwaayada xadiiska israaciyo maxaa keena inay isbeddesho waa meeshii la odhan jiray almru yatabicu اlmasaalix wاlnahyu yactamidu اlmafaasid cinda اlusuuliyiin shayga shareecadu ay ku amartay maslaxaiyo wanaag uu qaba darteed bay kuu amartay shaygay kaa reebtayna xumaan uu qaba dartii baa lagaaga reebay almru yactamidu اlmasaalix wاlnahyu yactamidu اlmafaasid beenta waxa loo diiday mafsado ay xambaarsan tahay weeye hadday timaaddo mafsadadii ka weyn maslaxada la dooranaya laakiin xaqiiqadii waa xaqiiqadii alkadib wuxuu waa kadib alihbaar bikhilaafi اlwaqic huwa اlkadib isma bedelo weligii min abina aadam ilaa qiyaam saaca beene waa been xaqiiqada marka maahiyada la qeexo la tacriifinayo waxa isbedelaya waa maxay kolba waa xukumkeeda muxuuna isu bedelayaa maslaxada iyo mafsadadu la wareegayaa lianna taxriimu اlkadib waa min baabi اlmanaahi wاnnahyu yactamidu اlmafaasida amarkuna waa yactamidu lmasaalixa haddii beentii la yska reebay asalkeedii ay keento maslaxa iyo manfaca ka waxaan leenahay waxaa isbedelaya xukumkii laakiin xaqiiqadu isma bedelayso inaad fahanteen bay ila wa fii riwaayati muslim waxaa ku sugan ziyaada dheeraad baa la socda qaalad waxay tidhi umu kalhuum bintu cuqba walam asmacu nabiga ma yurahisu asagoo fasaxhaya fii ayin ay wuxuun ay fii shay ay fii kadibin weeye fii shay riwaayo kale caddayso yurahisu fii shayin min alkadib yurahisu fii shayin min alkadibi ila fii alaa riwaayada kaas sibaan caddaysay fii shayin min alkadib nabigu wuxuun beena asagoo fasaxaya nabigu ma arag oo mima yaquuluhu nnaas beenahay dadku sheegaan ah beenahay dadku sheegaan ah ilaa fii alaain saddex mooye tacni waxay u jeeddaa fi alxarbi alxarb tacni alxarb alxarbu khudca dagaalku waa kaarto been aan jirin baad sheegaysa waxaad leedahay waxaan berri aroorta waxaan ku weerarhayaa nimankaasi shayaadiinta madaxa kuskusanee gaalada ah waxaan gelinhayaa guuto intaasoo ka kooban diyaarado meele wadan baad aaday kaalmo militari baad ka doonatay waaba laguu soo diiday baa lagu soo fiiji waxaad leeda waxaa laysoo ballanqaaday intaasoo diyaaradood oo daroona iyo intaasoo diyaarada xamuula iyo intaasoo sanadda qaada qolihii waxay leeyihin aan heshiina waa yahay intaa waxaad sheegaysa aan laguu keenin aan heshiinno maxaa horaan laydin kari waayaad leedahay dagaalku waa sidiisuba been kama maarmi karo dagaal waxaa la yidhahda been buu ku dhisan yahay agga ahbaarta marka laga hadlayo wey adduunka hadda maxaa lagu haystaa tv-gaasaa laydinka xukumaa masaajidkaad ka tegi guriga waxaa tegi niman ka daruuriyam hayaan oo reerkii dhannaaba iskriin la fiirinhayo waxaad aduu reer ka tahay ma jir meeshaasaa laga xukumaa waaba lagu warramayo maanta saasaa dhacday saasaa dhacday kanay tahay adaa xog lagu siinaya adaa lagu abdheed garanayaaba haddaad diiddana waa lagula yaabi waxba lama socotide idaacadaha dhegaysaa lagu leeya indhaha faraha lagaa geli marka adduunka dhambeeddaasa lagu haysta tacni waxay u jeeddaa fi lxarbi alkadibu fi lxarb in howlaha milatariya dagaal laga been sheego iyadoo cadowa lagu jebinay maxaa ay beenta u bannaanaatay gaalada iyo cadowga in la jebiya haddee wax loo baahan yahay beenta hadday wasiilo noqotay mafsadaday xambaarsanayd waxaa ka fiican guusha iyo maslaxada xaqiijinayso wاlإslaaxa bayna الnaas iyo dadka dhexdooda in wanaag la dhigo iyo wa xadiiث الrajuli ninka uu sheekayntiisa iska sasabo imra'atahu xaaskiisa iska sasabo iyo wa xadiiث اlmar'ati haweenaydoo u sheekayso waraan jirin u sheegta zawjaha ninka say iskaga dejiso hawl buu u diray way halmaantay hawshii maanta aan kuu diray ma qabata ha goormay leedahay goormaan qabtay markuu iska baxo iyo aayar hawsha qabanaysa hadday dhada ma samaynin qoolka haysta inuu qawdhibiya laga yaabaa misawasha baryahan waa la joojiyo qolya hay-adaha jooga haweenka u dagaalama qolya aan weligood daynayna baa jiro hadda ka horna aan sheegay oo qawdhibinta aan laga karayn marka waa hawlaha haddaan la samaynin waxaa weye reerkaa dumaya inay marka ninkii xaaskiisii gurigoodu dhisnaado hadday beentu ka qayb qaadanayso waa la sheegi hadday runtu kala duminaysana oy reerka burbur u keenayna waa la joojinaya xadiidka asma bint yaziid alansaariya caddaysay xadiidkaasa caddeeyey lafdiga hadda laysa alkadaabu nabigu wuxuu u jeeda waa maxay laa yaxilu اlkadibu ila fi xadiidka tirmidi fii jaamicihi saxiixaha laa yaxilu اlkadibu nabigu muxuu leeyahay waa been buu leeyahay nabigu caddaynay xaqiiqadii almaahiyatu laa tatahayar laa yaxilu اlkadibu waxa isbedela waa maxay waa xukumka xilatan xilan wa xurmatan xukumkaa isbedelaya limaada muxuu xukum isu bedelay wuxuu isu bedelay tabican lilmasaalixi wاlmafaasid wاlأmru yactamidu almaslaxata wالnahyu yactamidu almafsadata cinda اlijtimaacna muwaasana lagaa rabaa inaad isu miisaanto oo markaa la rajaxo dhanka laa yaxilu اlkadibu ila fi ثalaaثin fi اlxarbi fi اlislaaxi bayna الnaas fi xadiiث الrajul imra'atah wa xadiiث اlmarأati awjaha saasuu isagu u caddeeyey marka rabaa keliya inaad in beentu ay tahay qabiixatun limafsadatiha kadibna aw axkaamtii afarta ay ku dureerayso nadaran lilmasaalixi wاlmafaasid ay ku dureersanayso way dhacaysaa marar badan bay hawshaa imanaysa ku qabsanaysaa laakiin khaliya khilaaf jiro oo salafku dhexayn baan rabaa inay tilmaam khilaafku waa maxay bale waxay adiidkaani iyo axaadiidta lamid oo dhanba sida xadiidka abi hurayra kay asmaa bint yaziid kan umu kalhuum kulligood beentan la sheegaya ma aha been toosahe waa sarbeeb waa tawriyo door xulid weeye been qayaxan ma aha oo toos loo badhaydhayo sidii nabiyulahi ibraahim bal facalahu kabiiruhum inii saqiimun inhaa ukhti oo kale wey waa afgobaadsi uu ruuxaad u warramayso uu u qadanayo si kale adna aad ka waddo si kale ee been qayaxan lama beedhi karan laa marnaba lama beedhi karan ibnu jariir abari jamaca ku tagay laakiin jumhur ahlicilm waxay u badan yihiin khalafan wa salafan waxay u badan yihiin in si toosa loo beedhi kara mawaadicda aynu sheegnay afarta ah marna ay waajib noqonayso marna ay mustaxab noqon marna ay asalkeedii baaqi ku noqono xaraamta ahaa marna ay noqonayso mubaaxa oo la eegaya maslaxada iyo mafsadada la eegayo masalada ku saabsan marka hazaal isagu wuxuu yidhaahdaa qaacida usuulied buu meeshan tilmaama inkastuusan cabirin ee ahayd almustathnaa min alasli yuqaasu calayhi ma shaarakahu fi اlcilla in badanna waa idiin tilmaamay almustathnaa min alasli qaacido guudoo sharcigu dhigay wixii laga soo reebay ee laga soo istinoodo kaa dambe la soo reebay waxaa la raaciya oo la siiyaa wixii la wadaaga macnaha iyo cilada iyo xukunka lawadaag cilada la wadaaga almustatna min alasl marka alkadibu fi lxarbi xaaladda dagaal in been la sheegi karo markaad walaalo muslimiina heshiisinaysa been sheegi karto xaaskaada markaad iska sasabayso inaad xoogo u qarin karto markaad iyadu ku dejinayso inay xoogo kuu laabi karto saddexdaa mas'alo waa maxay waa almustatna min alasli asalkii guud ee ahaa been inay xaaraan tahay almustatna min alsli yuqaasu calayhi ma sharaku fi lmacna aw alcila la yidhahdaa hazaali marka wuxuu tilmaamayaa taabsaddexdaa besame ee wixii la macnaana beenta waa la sheegi karaa maalan wuxuu yidhi adigaa dembi baad gashay macsi baad ku dhacday ilaahay baa ku asturay waadna qarsanaysaa nin baa meelaha ka soo ogaaday xunno xunno ka soo ogaaday markaasuu waryaa hebelow xalayma waxaasad samaysay haddii weligay xataa kuma fakirin samaysay ah ma samaynin baad leedahay anna haddaad sheegto oo kugu ceebayn kaarkaa kaa gubahayaa idan inaad cawradii asturto oo warkii la raadinhaye lagu kashifi laha aad qariso way bannaan tahay buui waxaan oga qays qadanaynaa waa almusna min alasli ma shaarakahu fi alcilla aw almacna ceebta in markaan walaalaha muslimiinta heshiisiinayo maxaan ujeeday mafsadadan meesha ka saarayay xaaskayga markaan iska sisabay maxaan u jeeday reerka dhaqankiisa iyo jiritaankiisaan ka qayb qaadanayay hadda marka ilaahay baa astura ka raba inuu ceebay qudqodahayo waa inaan u gembiyo dhowraxa weligay ma soo inaga leh balaayaa kugu dhacdee ibn alamiir asancaani xaashiyadiisii calaa dawi nahaar minxat alkhafaar wuxuu asagoo ku sheegay wuxuu idhi alislaax bayna annaas waxaa la mid ah, adiga qudhigaada walaalkaa oo kaa xumaan lahaa been baad ku hagaajin kartaa buui alila bayn annaas baa leeyay alislaaxu baynaka wa bayna aakhara waad gelin kartaa buui asaguna maalan nin baa xoogow wuxbuu kaa tabanayaa haddaadan cudurdaaranin oo cudurdaara beenaada ku cudurdaaraninna hee wuu cuqdadoobaya waad kaa dhimanaysaan hebelow maantao dhan sahan kuu sugay baan ku waayay waxaad leedahay hurdaa bay la tagtay waana been ogo indhaha maarna maaansaxsaad binu cabbaysa indhaha taagaysaa haddaadan hurdaa ila tagtay ma hurda kuwa tahaa idan hurdanin seexday laysa الnawmu laysa tafriiطu he fi الnawm inama tafriiطu fi اlyaqada wuu ku cudurdaari asagoo waasawaaso shaah kula cabi wuu ku cafinhayaa dadkani usan u sheekeynaya baan ku hilmaamay ma anoo intaa leeg baad halmaanta ma waxaan qorax taagnaa kaa dhimataba ninka asagaa ah. faande baan u malay marka meelo badan bay gelinayaan qiso cajiibaa qabsatay wadaadkii lo odhan jiray axmed ibnu mahdi ninkaa wuxuu idhi anoo habeen baqdaad maraya habeennimo iska lugaynaya xaafad baqdaad ka mida ah, bay haweeney mur igu soo jiri markaasay islaantay way ii dana sheegatay waxay tidhi wadaadow imtixaan yar baa igu dhacay waa dhowayd baa nin ikufsaday xaamilan ah shinkaygii baa dhammaaday markii su'aal layga dayn waayeyna adaan ku sheegtay waxaa dhi waxaa i qabaa axmed ibnu bahdi niyahow ilaahay baan kugu dhaarshay haddii lay kaa weyddiiyo ha inkirin bay tirahaydafiri bal u fiirso adoo intaad cishaha tukatay bilaal ka dhaqaaqay oo hidaaya sii socda hadday gabadh xijaab waddada ku istaagto niyo xaamilaan ahay cudurkaasana igu dhacay heble hebel baa la yidhahdaa ree hebel way u nasab sheegata weliba cidday tahay qoysko dhan bay u sheegtay magaceeda bay u sheegtay waxay jiri hawshaasaa igu dhacday haddana shinkaygii baa dhammaadoo sagaalkaygii bilood baa dhammaaday reerkiina waxaan ku idhi wadaadkaasa i guursado abo ilmaha sagaan uur u leehay haddii laykaa weydiiyo niyu ila baan kugu dhaarsheey ha ifaddeexayn oo maxaad dhihi waa xaaskayn axmed mahdi wuxuu intaan yaabay oon waxaan ku hadla garan waayey baan ka dhaqaaqay bu iyadoo taagan oo ma jawaabin buui waddadiiba waan ka leexdaybu xaggaasaan iska aaday dhowr habeen kadib ayba umushay gabadhi wiil bay dhashay anoo masaajidkii xaafadda ku tukado oo iska fadhiyo yaaba liga hambalieyey buui aad waxaan ogu farxsanay wiilka kuu dhashay imaamkii masaajidka odaygii xaafadda wadaadihii i yaqaanay kulli maxay u yimaadeen tahniye hambaliyo lagu hambalyaynayo wiilka u dhashay wiilkan yaa u dhalay gabadhi habeen dhoweed u istaagtay wadadee tirinihu ay ceebayni dhibkaasaa dhace waan ku sheegtay yani u fiirsada culimmadu waxa qabsanaya waxaan iska dhigay buu wax ku farxay wiilka u dhashay muxuu sameeyaa wiilkii ii dhashay wax ku farxay baan muujiyey waan xamdiyey kadibna imaamkii basaa'idka yaan laba diinaar u dhiiba waxaan idhi lacagtaa u gee islaanta xoogow waan isku dhacnay inaan una u taga ma rabee labadaa dinaar ugee ha ka dhigato umalba ha ka dhigate waa dahab laba dinaarada waa lacag aad u fara badan waa sagaal garaamoo dahaba lix kunoo shan igu dhufto lacag yar ma aha marka biil waan dhiibay bil walba biilkeedaan dhiibahay buui imaamku saaskan ugu dhiibaa laba sano markay gabadhii sida ku joogtay yaa wiilkii dhintay buui wiilkii yaraabaa dhintay labadaas sana bil walba biilkeeda iyo marashiya masruuf baan u dhiibahayay rag waxa qabsaday culum waxay soo mareen idinkuna ah, nijaasi hay sheegeen baad dhihi laydeen baan u malaynaya ha shuqul soomaali ilaahay bay ku dhaariso waxay tirahay fadeexayni ya awowgan wuxuu leeyahay adugu waxaad ka sheega kuway dhaleen baba inkarhayaan kuwane caruurtay dhaleen bay gabdhaha ku dafirhayaan ee meersadeen bay ku dafirhayaan hadda kusii mashquuli maayo dhib ma lehee marka laba sano markaan laba sano markaan biilkii aan waday yaa wiilkii tii alla ku timid haddana xaafaddii iimaamkii reerku dhan baa iisoo tacsiiriyey buuri sheekh hebeelow sheekh axmedow inna lilaahi maa akhad walahu maa acطaa wa kullu shay cindahu biajalin musamma faltasbir waltaxtasib waan ismurjiyey buui anugu marka nin wiil ka dhintay baan iska dhigay geeri ayaan meesha soo dhigtay buui maalmo kadib bay gabadhi say igu soo heshayba haddana way ii timid anoo socday qabatay dhab waxay tidhi axmedow khayr allah ku siiyo ceebtada asturta allah ceebtada asturo maalinkii ay umushay lacagtan u dhiibay ilaa labadii sana biilkan u dirahayay oy qandi ku waday ii keentay buui oo tidhi dahabkaadoo dhan waaka inaad cab asturtaan rabay biil iyo marashii masruufi adduunya kaama rabin bay tir waadna ceeb asturtay ceebtaada allaha asturo lacagtaadina waata maxaa lacagtan wiilkan ku xidhiirinayo wiilkaana iska lahaa asaga hadduu dhintayna adaa dhaxalkiisa leh kaa qaadi maaye huwa laka intay ducaysay dabkeeda qaadatay laabatay buui saasaan rabbi igu asturay baa aniga muxuu sameeyey sheekaasi halkan way haddee been buu sheegay soo muxuu sheegay inuu gabadha muslimada ceebteeda asturo oo sheegatay in la kufsaday una eg inay sidaa tahay inuu wiilka asagu dhalay buu muujiyey intaasuu biilahayey markuu geeriyooday buu iyo geeri geeri camirtay iyo nin wiil ka dhintay lacagtina waagi dambe waa ka samrana ninkii haddi intaasoo u dulqaadanay ma lacag buu qaadanaya muxuu lacagtan ilmahan ku xidhiirinayey asagaana iska lahaaye hadduu geeriyooday dhaxalkiisii adaa iskale qaado saasuu ku dhambeeyey yani wax walba ragga qabsanaya dulqaadkaas iyo muslimiinta ceebta in la asturaa la doonayaa in la qoqodo la dabagaala lama doonay siduu awowga sheegay iska ilaaliya hawsha ayada ah kuwaad dhashee ninka dafirana nas gooniya waciid goonaba ku yimid halis wey hawsha ayadaa yaa sheekhay dahabi baa ku sheegay siyarka silamnumala dahabi baa ku sheegay axmed mahdi geli siyar ka fiiri toos baad u qisada insha allah wa canasha radi allahu tacaala canhu qaalat waxay tiri hooyadeen samica rasul rsulka ilahi maxmed sal sawta khusuumin rag doodaya murankood buu nabigu maqlay bilbaabi albaabka gurigiisa ku aadan meel aadan buu nabigu ka maqlay caaliyatan ay sarrayso aswaatuhumaa dhawaaqoodiiyo codkoodu khusuuminan oo marka hore waa la jamciyey haddana waa la taniyeeyey aswaatuhuma wa ujeedaan wayna dhacdaa luqada waidaa axaduhumaa midkood baa yastawdicu alaakhara midkale ka dalbahay inuu deynta wax ka dhimo laba nin oo deyn xoolo isku hayst oo murmay hadalkuna ka tagtaagmay yuu nabigu gurigiisa albaabkiisa ka maqlay markaasuu nabigu u bixi doonaa waidaa axadumaa midkoodba yastawdicu laakhara mid kale iga dhinleh niyo xoolahaas waa badan yihiin waadna u leedahay laakiin waxa iga dhin bixinayaa wayastarfiquhu dhimrina wuu weydiisanayaa fii shay shay u dhimri ina dhimri oo wakhti isii halkaasaad igu dhegan tahay bal iga neefi xoolahana iga dhimbule alistirfaaq waa alab alrifqi alistidaacna waa alab alwadci in wax lagaa gooyo wakhtina lagu siiyo wahw yuulu kii kale muxuu leeyahay wahw yuul wlaaharu yaquulu wey kii labaad muxuu leeyahay ninkan wuxuu codsanayaa deynta in laga dhimo wakhtina la siiyo loo dhamriyo wahw yaquulu wallahi la afcal kii kale wuxuu le wallahi inaan yeelin waxna kaa dhimi maayo kuuna dhimrin maayo fakharaja calayhima rasuullah rasulka ila baa ku soo baxay faqaala wuxuu yidhi ayna almuta'aalli cala allah awey kii ilaahay ku dhaaranayay almutaaali min alaliya wlaliya اlxalifu alqasm wاlyamiin baa aliy la yidhaahdaa ismigeedii faacil baa mutaali marka laga keenay nabig wuxuu yidhi ayna almuta'alli ay alxaalifu kii ku dhaaranaya awe calallahi ilaahay oogu dhaaranayay laa yafcalu lmacruuf alla yafcal almacruuf ninkii ilaahay oogu dhaaranaya ilaahay cuskaday awe inuusan khayr iyo wanaag samaynaynin ma isma lehe ma og tahay ilaahay ku dhaarasho iyo khayr ka dhaarasho ma isma galaan ilahay inaad ku dhaarato khayrna ka dhaarato waa labaan isqaban karin tiibuu nabigu ka cadhooday ayna almuta'aalli cala allaahi ilaahay ninka ku dhaaranaya awey muxuu ku dhaaranayaa laa yafcalu lmacruufa ay an laa yafcal almacruuf inuusan wanaag iyo sama samaynoo ah miskiinkan dhibanna uusan cagta wax ka dhimin wakhtina uusan siinin saxaabigu waa isku nacay niman ahl khayr shaydaan nafun baa markaa u hagoogtay faqaala wuxuu idhi ana yaa rasuul allah ma aamusin wuxuu nabalo waa aniga dembi looma sinnee aniga weeye falahu ayu daalika axabba nabi allow laakiin labadaa kuu jecel yahay baan u yeehi inaan u dhimriyo oon waxba ka dhimin aan wakhti dheer siiyo iyo inuu xoolihii hadda isiiyon wax ka dhimo oon lacagta qayb ka gooyo labadaa kuu jecel yahay baa nabi allo u yeelaya nabigu wuxuu idhi wax ka dhin lacagti baa laga dhimay kiina waxa l wa nuskana bixi xoolihii nus ka gooye war aduu or ninka xoolaha sii baa layidhi xubna baa low khayr allah kusi war wixii buu siiyey haafba haddii lagaa gooye nin kun shilin ku haystoo shan boqol lagaa tuuray shantii waa tanba waddihiiba kunkaa igu adkaaye shantii waaba tanba idan markna muxuu sameeyey alislaax bayna annaas laba saxaabiyo isku isku qalibnaa oo dagaalamayay buu nabigu islaaxiyey oo hadal wanaagsan ku islaaxiyey oo khayr ku dhameeyey hawshoodii muttafaqun calayh macna yastawdicu waxaa weeye yasalu wuxuu weydiisanayaa an yadaca inuu ka dejiyo canhu xaggiisa bacda dayni dayntii barhkeed iga cafi buu leeyahay wayastarfiq waa maxay yasaluhu rifqa dhimrin buu weydiisaa wakhtiga in loo yar dheereeyo wاlmuta'ali ay alxaalifu waa ninka dhaartay ilahay ku dhaartay wey وcan abiاlcabaas waxaa ka yimid sahl bnu sacdin الsaacidi wuxuu yihi saxaabigaas أna rasul ا sl ly slam balagahu nabi alla waxaa soo gaadhay أna bani camni cawf reer bani cabni cawf waa niman ree ansaareedoo ree aws ah niman ansaareedoo ree aws ah xadiidka riwaayadkiisa caddeeye bilaaloo duurku nabiguna uu weysaysanayo ayaa waxaa loo soo sheegay qoyskii reer bani cabni cawf oo laba xaafood kala deganaa quba meesha loodhan jiray deganaayeen way yar durugsanaayeen qubay deganaayeen beellanoo isku qoys wada dhalatay baa xaafadoodna isku dhaceen bay dhagax iskala daaleen taraamow bilxijaara dhagax bay eber iskaga dhigeen way isku xumaadeen duhur baa la joogaa nabigaa loo sheegay ubay bnu kacab iyo suhay bnu bayda jamaaca min asaxaaba oo ansaar u badnayd buu nabigu yidhi markaynu duhurka tukanno bal reerka aanu gaadhnoo soo heshiisanayna keena duhurka nabigu tukaday bacd duhur buu baxay marka suubanu calayh isalaat wasalaam waa niman isku qoys oo ree aws ah baynahum sharun shar baa dhexdooda dhacay dhibaata dhacdoo waa isdhagaxyeeyeenba way iskula baxeen carruurtii iyo haweenkii baa isku dhiilqaaday faharaja rasuulk ilaahi baa baxay bacda الظuhri buu baxay yuslixu baynahum isagoo heshiisiinaya fii unaasin maca unaasin macahu ubay bnu kacab baa ka mid ahaa suhayl bnu bayda baa ka mid ahaa jamaca min asaxaaba raacay nebi maxamed baa baxay ansaar badan baana raacday faxubisa rasuul اllah markuu nabigu baxayay buu bilaal la dardaarmay bilaal buu wuxuu ku yidhi bilaalow haddaan salaadda casr ka soo gaari waayo ood itiigsataan abubakr ummadda ha tujiyo salaadda casar u aadaan abubakarna amar inuu imaam noqdo markaasna caqin dardaarkaasoo nabiga kaga tegay sirta marka bilaal baa la fadhiya faxubisa rasul rasuulka ilaahi baa la xanibay oo xanibkan wuxuu ahaa markuu nabigu dhex tegay oo ay tageen buu nabigu waa islaaxiyey duqaydiiba iskugu yeedhay waa la wada hadlay hawshuu nabigu dhammeeyey markuu nabigu hawsha dhammeeyey oo islaax iyo wanaag uu dhex dhigay nabigu dacu inuu soo laabto xidhnabaagu naga tegi maysid waa gobgob dhashay nabigu martaqaad bay u sameeyeen ari bay u gowraceen hilbay diyaariyeen masagay diyaariyeen alaab bay soo daayeen saxaabadii la socotay suubanaaba marka saasay u xabiseen faxubisa rasuulullah haddaad annaguna wanaajisay khayr allah ku siiye wadaadow min allahi baad ka heli iska tag lama yidhahda duqayda xooguhu waa laysar xilqaabaa xilqaab baa jira faxubisa rasul rasuulka ilaahi baa la xanibay welimaa loo xanibay iyo abaalgud darteed waxaanat isalaa salaadina waa dhowaatay salaat lcasri way hadda la socon culamaalahi waxaanat isala ay salaat lcasri salaadda casr baa dhowaatay ay xaana waqto ay qaruba fajaءa bilaal bilaal baa yimid ilaa abibakr buu u yimid eh, radi اllahu tacala canhu faqaala wuxu uhi ya abaa bakr abaa bakrow ina sl rasuulka ilaahay qad xubisa waa la xanibay oo casrka waa ka soo gaari laayahay waxaanat isala salaadiina waa gashay fahal laka anta umma annaasa dadka ma tujinaysaa buuhi dardaaranka suubanaha iyo bandhigga bilaal xoogow inaysan iswaafaqaynin baad moodaa culum waxay ku jamciyeen hawshuu weyddiinaya bilaal abubakar waa maxay salaadda ma horaan u gallaa mise nabigaa yar sugnaa wey ee ciidanka wuuba qabayba nabi maxamed baa la dardaarmay dadka ma tujinaysaa fii awali wakhti salaa weeye mise dib baan u dhignao nabigaan ka war dhowraa waa intaasoo ka soo gaadhabe bilaal macanahaasuu wadaa riwaayad kalena caddeeyey fahal laka an taumma annaasa fii awali wakhti dadka inaad tujiso awalka hore ka tujiso wakhtiga makuu ma yeeli kartaa qaala wuxuu nacam inaan dib u dhigo iyo hore ka galaba waan yeeli karaa laakiin inaan hore ka galaan yaan doortay abu iyo maxaa yeelay لأن أول وقت الصلاة baa ka khayr badan aakhirka iyo dhexdaba ka khayr badan marka wuxuu doortay almubaadara ilى الصلاة buu ka doortay min التأkhيir qaal abubakr wuxuu nacam in شhiئta haddaad dont adaa mas-uulkee salaada iyo aadaankeeda aqimideeda haddaad adu aadaanto ama aqinto waan gelinaa salaada faaqaama bilaal الصلاة bilaal baa salaaddii casar u aqimay wataqadam abubakr baa hormaray fakabara salaadii buu xidhay wa kabara الnaasu dadkana waa xidheen wa jaءa rasuul الlah rasuulki ilaahay baa yimid yamshi isagoo soconaya fi sufuuf sufuuftii soo dhex jeexay nabigu dadka geer kale fogaa soo dhex maray xataa qaama fi safi ilaa safka abubakar ku xigay uu soo istaagay markuu halkaa nabigu soo gaadhay iyo dadku waay dheheen abubakar bidcayna u baaqaan fa akhada annaasu dadku waxay guda galeen fi tasfiiqi inay sacabadhowdaan tasfiiqu waa inaad laba farood oo gacanta midig aad ku garaacdo baabacda gacanta bidix sidaasoo kale laba farood saas wey insaan la yidhahdo baasho ballaan lala baxo walaaduhu way diidan yihiin tasbiiqna lama yidhaahdeen sidaa xisaabo kale la yidhaahdaa waa in faro laba ah ama saddexoo gacantaana aad ku garaacda middan kale ayb wa kaana abubakr abubakr wuxuu ahaa laa yaltafitu fi salaa salaad hadduu galo ma gaardaymoon jirin dhinacyada ma jalleeci jirin lan nahyi baa ku yimid waa ikhtilaas yakhtalisu shayطaanu min salaati axadikum nabigaa yidhi alayh isalatu wasalaam haddaadaas ruux gaardamanaasoo salaadda ku agga fiirinayo ama xagga eegaya sida dawacadii oo kale shaydaan baa salaaddiisa wax ka xadayo ajirkiisa lasii watu dhowrahaya falama akara annaasu dadku markay badiyeen fi tasfiiqi sacabdhabashada ay dayn waayeen ooy kala goyn la'yihiin iltafata wuu jalleecay ilqorhku ka fiiriyey dhankii nabigu ka jiray faidaa rasuullah rasulka ilah baa sadka ku jiroo daagan faashaara markuu nabigu arkay abubakar inuu isha la helay nabigaa u midaaray marka faashaara ilayhi rasuullah rasuulka ilahi baa abubakar wuxuu u midaaray inuu salaaddii sii wado natuji la yidhi salaadda wad adaa salaadda laguu aqimay waad gashay salaadda naga bixi nabigu ishuu kala hadlay madaxuu kala hadlay gacantuu kala hadlay farafca abubakr yadahu faxamid allah abubakr gacmuuba taagayba ilaahay buu ku xamdiyey hadduu nebi maxamed ba raalli ku yahay inaan tujiyo alla wadaa mahadla buui hadda waa fadli moogta waa manqabo fadiilo ayadoo sidaa tahay doqon faras looga degay abubakar ma noqonaya hadda ayb wa rajaca alqahqara waraa'ahu gadaashiisiibuu u soo gurtay qahqara waa markaad cirbaha ka socoto wara'ahuna waa gadaan isku macno ma alqahqara markaad faraha ka socotay agga u socotona waa qudaam markaad cirba noqotona qahqaraa la yidhaahdaa jahadaad u noqonaysana wara'a la yidhaahdaa way kala duwan yihiin qahqara waxay u laaban ciribka socodka wey wara'ana maxay u laaban jihada oo xagga dambeah farajaca alqahqara cidhicihib buu u laabtay wara'ahu gadaashiisuu u laabtay xataa qaama fi safi ilaa uu safkii dhex istaagay safku nabiga ku jiray buu galay idan meesha hadda muran ma laha mar haddii nabigu u ishaaro salaada wad uu yidhi abubakarna uu yar dhaga adaygay isagoo hawlo kala midicsanaya nabigu salaadiibu ummadda ka bixi dib buu kala xisaabtami doonaa fataqadama rasul rasulka ilah baa hormaray fasallaa linaasi ummaddii buu tujiyey falammaa faraqa markuu nabigu salaaddii dhammeeyey salaama naqsaday aqbal cala annaas ummaddii buu isku soo majiiray saxaabadii kale ee ragga ahaa iyo ayuu isku soo majiiray faqaala wuxuu yidhi ayuha annaas dadow maa lakum maxaa idin helay maxaa idinku dhacay xiina naabakum shay markuu shay idinku soo darriyey oo xaajo idinku soo korortay fi salaad salaadda gudaheeda akhadtum aad u bilowdeen ama aad u qabateen fi tasfiiq sacabadhabasho iyo sacabayn maxaa idin geliyey salaadda dhexdeeda haddii hawl idinku soo korodhay maxaad u sacbayseen ma ingiriis baa tihiin ingiriiska derbiyaha garaaca iyo misaske ayb inama tasfiiqu linnisaa sacabayn dumar baa lagu og yahay inama tasfiiqu fi salaati wa fii hayriha sacabadhabasho iyo fara lagu garacaa baabaco dumar baa iska leh ragga lama ogolo weeye man naabahu ayun ninkuuaxadku shay ku soo daray man naabahu ay طara'a calayh aw waqaca lahu man naabahu shayun fii salaatihi axadku uu shay ku soo dariyo ku soo kordha salaadda gudaheeda falyaqul ha yidhahdo subxaan allah qolya hadda somalia telefoonka subxan allah ku qabta aad ku jira talefon soo dhacaya markaasuu ruuxu kaaba joojin maayo dhadhalo horaanna waad haftay inaad xogow ama aad iska bakhtiiso ama aad codka ka xidho wali intay qabtaan ba waxay idan salaad ku jiraa culayskayga qaad weeye subxaan way fiicanta hawsha in la sameeyo intuu ku waswaasin lahaa nabigu wuxuu idhi fainahu laa yasmacu ma maqlo axadun xiina yaquulu markuu ruuxa musaliga a ah leeyaha subxaan allah ilaa hadduu maqla iltafata wuu daymoonayaa subxaan allah marka la yidhaahdo subxaan allah wuu milicsanaya haddaad abubakar u baaqaysaan saxaaboy subxaan allahi maad tidhaahdaa maxay tahay sacabka aad la kacdeen intaa waa nabar ku dhacay muslimiintii iyo musaliintii maxaa soo haray imaamkii abubakar ah yaa abaa bakar abaa bakarow maa maanacka maxaa kuu diiday an tusaliya binnaas dadka inaad tujiso salaadoo aad sii wado xiina ashartu ilayka markaan kuu midaara een wadku idhi abubakar asugu hawsha waa ka xajooday waa ka xaaja qaatay fa qaala wuxuu uhi abubakar maa kaana yanbaqi ooma habboon nabi allow libni abi quxaaf gobonimada u fiirso liabi bakar ma dhihin lianna takniyata cinda alcarabi waa tacdiimu kunyada in lala baxo oo weliba adugu aad waa gunnimo innagaa caajimta abu fulaan iska dhahayna magacaa abu fulaan baa la yidhahdaa inaadan ahayn bay daliil u tahay warka ogaada magacaa um fulaan inaad cajamiya tahay makhraati baan ka haydhe kitaab baan ku maraayaa carabtu ma ogolo ceeb bayna ka tahay agtooda inuu ruuxu isagu is yidhaahdo abu fulaan ama um fulaan laakiin adigoo kale ama ruuxa kale markuu rabo inuu ku xurmeeyo wuxuu abaa fulaan yaa abaa fulaan ra'aytu abaa fulaan iltaqaytu biabii fulaan waa in lagugu magacaabo ruux kale kugu sheego inaad adugu isku sheegtood isku tacriifiso waa maxay maxay markhaati ka tahay inaad ree hebel tahay abubakar marka muxuu yidhi maa kaana yanbaqii libni abi quxaafa ma dhihin maa kaana yanbaqii liabi bakar mawduc waa maxay waa maqaamu hadmi linafsi maqaamu tawaaduci lirasuulilah weeye maqaamu hadmin isa sheelid weeye inuu isa sheeluu rabaa oo u idhaha meesha nabi allow darajadaa melihi ma geli karo nabi maxamed ma hortaagnaan karo maa kaana yanbaqi ooma habboonayn libna abi quxaafata ina quxaafo wiilkiisii abu quxaafo wiilkiisii an yusalliya inuu tujiyo ama tukado bayna yaday rasuulilah rasuulka ilahi hortiisa muttafaqun calayh macnaa xubisa waa maxay amsakuuhu way qabteen liyudiifuuhu say u martigeliyaan nabiga ilan wuu soo booqdaye xadiidku badan iyo masaa'il fara badan ku jira marka habeenka soo socno insha allahu tacaala ka hadli doonnaa laakiin haddii rabbi nagu sima lakiin macnihiisu waa in ama madaxweyne noqo ama rasuul noqo ama sheekh ama caalim noqee ummadda in la heshiisiyo wakhti lagu bixiyo waa min diin lmuslimiin nebi maxamed baa ka tegey lugeeyey qoraxda aragtayna madiina tegey meel fogoo an kilomitir ah u lugeeyey ilaa casarka uu ka soo gaari waayey suu u heshiisay dad walaalo ah oo isku dhacay ama is khilaafay wallahu subxaana wa tacala aclam